بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد xaashiyة السجاaعي عalى شharxi qadri nadى ama kitaabka qadru nadaha loo yaqaano ayuu casharkeennan maantu in sha allahu taعaalى ayuu noqon doonaa haddii rabbi ogolaado waa qadriga kitaabkan qadrigiihi waa iska kawaakibkii oo kaluun keliya wuxuu kawaakibka kaga duwan yahay ama kaga soocan yahay sheekha kitaabka qoray oo taariikhdiisa wax yar aynu ka soo qaadan doonno ayaa cibaarooyinkiisu ay wanaagsan yihiin baa la yidhi ardaygu inuu barto ibnu hishaam oo ninkana kitaabka qoray ardaygu kitaabkiisa ma akhrisan karo uun haddaad tidhaahdo uun ibnu hishaam baan kitaabkiisa akhrisanayaa oo qadrigaasaan anigu fahmayaa wax allo waxaad ka fahmaysaa ma jirto saasay soomaalidu yidhaahdiinba ardayga naxwaha looga bilaabo arday naxwo looga bilaabay qadri bay yidhaahdeen wax allo wuxuu ka garan doonaa ma jiro naxwaha adaygiisa waxa ka daran sheekha kitaabka qoray cibaarada uu ku sharxayo waxa lagama maarmaana ibnu hishaam oo sheekhana kutubtiisa inaynu haddaba qaar ka mida aragno kow waa inaad akhrisataa kitaabkan haddaan haynay qadru nadaha ah ama waa inaad akhrisataa kitaabkiisa kale shuduuru dahabka ah ama waa inaad akhrisataa kitaabkiisa kale awdaxulmasaaliga ah haddaad cibaarooy kutubtiisa mid ka mida ah haddaad barato way isfurfurayaan kuwa dambe laakiin haddaadan midnaba baranin sheekhan inaad fahanto hadalkiisu waa laga yaabaa inuu kugu adkaado kitaabka qadru nada waballu sada buu sheekhu u qadru nada waballu sada oo macnihiisu yahay qadru nada waballu sada ereyga qadri waa dhibic dhibicda cirka ka soo da'da qadri ama dareerka weeyaan biyuhu ay dareeraan si yaroo welibana aan xoog ahayn ay u dareeraan qadri ereyga annadaa waxa weeye dhedada habeenka niskiisa dambe dhirta caleenteeda iyo cagaarka lagu dul arko ayaa anadaa la yidhaahdaa haddaba waxa weeye dhadadii da'aysay waa dhada da'aysa buu kitaabka magac uga dhigay waa dhadadii da'aysay dhadadii da'aysay buu kitaabka macnihiisu noqonaya qadru nadaa markaynu nidhaahno waa dhada da'aysa di'idda waynu garanayo waa wax qiimo badan oo di'iddu dee waa roob iyo raxmad ayaa da'aa balaaqa way ku jirtaayoo cilmigu roobka waxaa la yidhaha sideed iyo toban dhinac buu ka shabahaa oo waa meel naxariisi ay ku da-ayso meesha cilmi lagu hayo meesha roob ku da-ayaa waa meel naxariisi ay ku da-ayso di'idda waynu garannay sheekhu muxuu dhadada haddaba uu u soo qaatay dhadada ama dharabka dharabka muxuu u soo qaatay ama niska habeenka niskiisa dambe waxa da'a muxuu u soo qaatay wuxuu u soo qaatay kow horta onkod ma leh khatar ku geliya helaac iyo danab iyo waxyaabo laga baqana ma leh waa naxariis qaba u ooda'aysaa waxaa la yidhahdaa xooluhu markii ay jiilaal ka soo baxaane ay itaal daran yihiin ama taag daran yihiin roobab waaweyne hadday ku fadhiistaan way jirdadeen baa la yidhaahdaa xoolihii way dhardadeen ama way jir baa helay oo way fadhiisanayaan xoolahaasi way baktiyayaan laakiin roobku hadduu marka hore u shuuxo sida dhadada oo wax u soo saaro oo xooluhu ay awoodaystaan roob weyniba iyagoon ku di'in adkaysigooga yeeshaan haddaba waxay ka dhigan tahay kitaabkani roob weyn maahoo ku qaadaya hamoodin aqoonta kitaabkani uu sitaa aqoon ku qaadaysa oo kula tegaysa oo intii yarayd edaysay kaa kala luminaysa inuu yahay waa kitaab sida dhadadoo kale adiga ku adkaynaya weeyi sida xoolahaa duruufaysnaa ama abaarta ka soo baxay roobka yaree udaee u biyo biyodhigo oen waxba yeelin cagaarkuunu soo saara sidaasoo kale ayuu kitaabka ugu magac bixiyey qadru nada wa ballu sada buu sheekhu sii raaciyey ereyga balli waa masder waxa weeye qoyinta ayaa loo yaqaanaa balligu waa masderoo waa qoyn marka bal lagu gooyey baa la yidhaahdaa ereyga asada waa oonka waxay ka dhigan tahay ereygan balliga ee goynta ah waxaa looga jeedaa muziil baa looga jeedaa musiil haddaba ballu sada waa muziilulcadash waa kii oonka tirtirayey haddaad ooman tahay maxaa lagu oombaxaabaad is isleedahay waxay ka dhigan tahay qalbigaagaa ooma wuxuu oomaana aqoon iyo cilmi ayuu noqonayaa kitaabkani waa kitaabkii ku oon tirayey ee oonka aad kaga baxaysay weeyaan buu ku leeyahy markaa qadru nadaa wa ballu sada kitaabka magiciisii ayaynu intaa kaga baxnay sharax baa jira aynu akriyi doono insha allahu tacaala waa sharaxa sheekhuni uu leeyahay ee kitaabka inoo saaran sharax baa jira kitaabka inoo saaran oo isaga la socda ayaa jira oon jecel lahay inaan carabka yaro marino si ardayga uu ugu furfurmo matnigu uu ugu furfurto haddaba kitaabkan iyo sharxiisa ayaynu isku qaadan doonaa in sha allahu tacaala ninka kitaabka qoray bal sheekha aan tacriifkiisa wax yar aynu ka aragno kow waxaa jira sheekha kitaabka qoray allaha u naxariistee cabdilaahi yuusuf baa lo odhan jiray cabdilaahi yuusuf ayaa sheekha kitaabka qoray lo odhan jiray awowgiina isaga isku magac ahaayeen cabdillaahi yuusuf cabdilaahi buu ahaa markaa awowgii iyo isagu isku magac bay ahaayeen aabbihii iyo awowgiina isku magac bay ahaayeen marka isaga cabdilaahi yusuf la yidhaha awowgii muxuu noqonaya waa la magac baynu nidhi cabdillaahi yuusuf isaga muxuu noqonayaa awowgii ab abdi cabdillaahi buu noqonaya cabdillaahi cabdillaahi yusuf cabdillaahi soo maaha yuusufkaasi waa aabbihiiye aabbahaasna awowgiisa koobaad waa isku magac waa cabdillaahi yusuf cabdillaahi yusuf weeyaan marka ah waxaa loo yaqaanaa yuu caan ku yahay sheekhu ibnu hishaam alansaari buu caan ku yahay wuxuu caan ku yahay baynu nidhi ibnu hishaam alansaari ereygan nisbadan alansaariya lagama tago waa ansaar reerkii nebi maxamed u nusreeyey ee madiine degi jiray ayuu ka soo jeedaa ibnu hishaam alansaari baasaa loo yaqaanaa waxaa la yskaga ilaalinayaa ibnu hishaamyo badan oo culimo ayaa jira waxaana ka mida ninka siirada qoray siirat ibnu hishaam ninka qoray ibnu hishaam baa la yidhaahdaa laakiin alansaari buuna dee ahayn sheekani maalintuu dhintay iyo maalintuu dhashay isku maalin isku bil quray ahayd iyo maalin qura kow bisha dilqacda ayuu dhin ayuu dhashay shanteediibuu welibana dhashay isla bisha dilqacda ayuu dhintay shanteedii ayuuna dhintay allahu naxariistee isagoo meelahaa saddex iyo konton jir meelaha lagu qiyaasayo ayuu sheekhu geeriyooday bisha dilqacda toddoba boqol iyo sideeddii taariikhdu markay ahayd toddoba boqol iyo sideeddii maalin sabtiya oo bisha dilqacdi ay tahay shan ayuu magaalada qaahire ee masra ku dhashay toddoba boqol iyo sideeddii maalin sabtiya ayuu magaalada qaahire ku dhashay sheekhu allah u wuxuu geeriyooday taariikhda hijrigu markay ahayd toddoba boqol iyo koob iyo lixdankii toddoba boqol iyo koob iyo lixdankii ayuu geeriyooday isla maalintii maxaanku idhaahdaa bishii dilqacdo ahayd ayuu geeriyooday isla maalintii uu ka dhashay ee shanaad ayuuna geeriyooday laakiin habeen bay ahaydoo habeenkaasi ma sabti ma ahayna jumcuu noqday habeen jumco ah way isku xigaan waa sabtidii un laba maalmood oo isku xiga ayuu maalinna dhashay maalinna geeriyooday ibnu hishaam alansaari ibnu hishaam alansaari culimmadu waxyaabo aad u tiro badan bay ka sheegeen sheekha ibnu khalduun markuu ka warramayey wuxuu lahaa maa zilnaa wa naxnu bilmagrib nasmacu anahu dahara bimisr caalimu bilcarabiya yuqaalu lahu ibnu hishaam anxaa min sibaweyhi annagoo magrib alcarab joogna kamaan zuulin buu yidhi magrib alcarab inaan joogno ilaayoon maqallo masar inuu ka soo baxay nin caalim ah oo ilaahay luqa alcarabiya uu baray oo lagu magacaabo ibnu hishaam ninkaasi waa anxamin sibaweyhi baa la yidhi sibaweyhi buu naxwaha ka yaqaanaa sibaweyhi maad garanaysaa waa shayku he shayku lcarabiya sow culimmadu markay la yaabeen sibaweyhi qaar badani cilmigiisa su bay keeneen waxay yidhaahdeen hal kaana nebiya naxwa <laughs> war ma nebigii naxwuhu ahaa bay yidhahdeen sibaweyhi e hadda wuu ahaa lama le ha odhanin nebigii naxwuhu ahaa ha isku odhanin waa kelmad khalada oo inteeda leeg haddaad tidhaha waa nebigii naxwo ah eeg waxay idhahdeen hal kaana simaweyhi nebiya naxwa war ma nebigii naxwuhu ahaa talow waxaa su-aashan keenay kitaabka in lasoo qaata ama simaweyhi unbuu leeyahay qaala simaweyhi dahaba simaweyhi jaaa waa way simaweyhi waa laga dhammaan kari waayey markaasay yidhaahdeen cibaaradan ay sameeyeen qaar waxaa jira haddaba sheekani wuxuu ka aqoon batay baa la leeyahay wuxuu ka aqoon batay sheekhiisiiba weyhi lo odhan jiray wuu ka aqoon batay culimmada qaarkood aad bay runtii uga warrameen waxay idhaahdeen ina bna hishaam calىa cilmin jammin yashhadu biculuwi qadrihi fi sinaacati naxwi wa kaana yanxuu fii dariiqatihi manxaata ahli lmowsil aladiina اktafow ahara bni jinni waxay idhaahdeen sheekhani wuxuu ku dul sugnaa cilmi aad iyo aad u ballaadhan oo ka markhaati kacaya qadarka weyn uu ninkani leeyahay ibnu xajar markuu ka hadlayey sheekh ibnu xajar ee bukhaariga sharxay kitaabkiisa adurarulkamina la yidhaha markuu ka hadlayey wuxuu yidhi sheekha atqana alcarabiya fafaaqa alaqraana bal shuyuukh wuxuu yihi luqa alcarabiya ilaahay ayaa baray wuu sugay buu yihi carabiga ayuu sugay ilaayuu dadkii la da ahaa oo dhan uu ka badiyo iska daa dadka lafilka ahe culimadii buu ka bediyey buu yihi cilmigan culimadii ayuu ka bediyey gabayo badan baa laga tiriyey sheekha geeridiisii oo qoladii suugaanyahanka ahayd ee carabiga ku gebyi jirtay gabayo badan oo ay ku cabirayaan dareenkooga iyo murugadooda iyo tawajuca ay u samaynayaan sheekha ayay ka tiriyeen markuu geeriyooday saqabna hishaama fi haraa nawu raxmatin yajuru calىa maswaahu dayla hamaami saarwii lahu min siiraةi اlmadxi musnada famaa ziltu arwii siiraةa bni hishaamin gabaygaas oo kale waa gabay loo tiriyey wey geeridiisii ibnu nabatan ninkii la odhan jiray gabayaaga ahaa ayaa tiriyey saqabnaa hishaamin fi haranau raxmatin yjur lى maswaahu dayla hamaamin saarwi lahu min sirat اlmaadxi musnadan famaziltu arwi sirata bni hishaamin saqa ilaahay idankii ha waraabiyo ibna hishaamin ibnu hishaam fitara qabriga iyo ciidda dhexdiisa allaha ku waraabiyo naw raxmatin xidig yaroo naxariis wada waa daruur yaroo da-aysaa ilaahaydankii ha waraabiso yajuru isagoo dul jiidaya calaa mahwaahu qabrigiisa iyo ciiddiisa dayla khamaamin daruur aada u biyo badan faraqeega ilaahay waxaan uga baryayaa buu yihi daruuraha waaweyni inay qabrigiisa sidaa u yar dul jiitamaan sa'arwi lahu waan u warin doonaa min siirati lmadxi ammaanta siiradeedii iyo taariikhdeeda musnadankii oo la taxayo famaa ziltu kamaan zuulin arwi inaan wariyo siirata bna hishaamin sheekhan ibnu hishaam siiradiisa wax ka mida inaan wariyo weligay ka aamusi maayo buu yidhi oo ka zuuli maayo buu yidhi waa sheekha geeridiisii ayaa gabayadaa laga tiriyey culimmadu waxay yidhaahdeen markay sheekha la yaabeen ilaahay subxaanahu wa tacaala aqoontii uu baray kitaabka qur'aanka ah markaynu soo qaadanno kitaabka qur'aanka ah haddaynu eegno aayad kaste oo qur-aanka ku jirta wuxuu sheekhani u fasiray sidii ugu wanaagsanayd ee loo fasiri lahaa oo nin tafsiir yaqaanaa uu u fasiri lahaa haddana kitaab tafsiira kuma fasirina kitaab naxwea buu ku dhex fasiray waa aayad kaste bal u fiirsada hadda qur-aanku inta aayadooduu yahay oo dhan wuxuu aayad aayad ugu soo qaatay bay yidhaahdeen kitaabtiisa naxwaha a dhexdooda aayad kastana wuxuu u sharxay sidii ugu habboonaydee loo sharxi lahaa ayuu u sharxay waxay kutusaysaa markaa kitaabtiisu inta ay la eg tahay iyo qadarka ay ku fadhido culimadiisa waxaa ka mid a raggii uu ka aflaxay ama uu wax ka bartay waxaynu ku soo gaabin doonaa xayaan baa ka mid a abu xayaan waa sheekha culimadiisii ayuu ku jiraa haddaba marka aynu sheekha culimadiisa aw abuxayaan ka mid noqday abuxayaanna dee waa la yaqaanaa ama waa sheekh la garanayo aqoontiisu inta ay la eg tahay waa sheekh mashhuura weeyaan oo la garanayo weeyi waxa inagaga filan inaan isaga ka hadalno hadda madbacadaha hadda adduunka jira hal kitaab oo abuxayaan qoray bay hadda soo saareen sanadka la soo saaray kitaabkaasi waa hadda intaa la ogyahay waa saddex iyo toban mujalad weeyi waxaa la yidhi naxwaha haddii kitaabkaasoo ah qura ardayga loo akriyo ardayga naxwaha fahma haddii kitaabka ah un loo akriyo wuu ka ka maarmi karaa baa la yidhi naxwihi kaleo dhan waa saddex iyo toban mujalad labiiyo toban mujalad baa hadda kolley madbacadaha lagu hayaa oo ay la iibiyaa laakiin mujalad saddex iyo tobnaad baa jiro faharisa abu xayaan waa nin runtii aad iyo aad u aqoon badan culimadu waxay u arkeen abu xayaan inuu in yar waxoogaa yaro daba dhigtay sheekii la jiray ibnu maalik maxamed ibnu maalik ayuu in yar yaro daba dhigtay oo uu qodqoday abuxayaan alandalusi maxamed ibnu maalik buu daba dhigtay waxaa la yidhaha kamaata diinu tudani saaad u dhaqanto unbaa lagula dhaqmi ardaygiisii ibnu hishaam unbaa laga keri waayey ardaygiisii ibnu hishaam ayaa sheekha laftiisa laga keri waayey oo isna intii uu sheekhiisii ka jaray ma garanaysaa sheekhiisii ibnu intii uu gaadhsiiyey ibnu hishaam ka keenan ayaa kutubtiisa ku tilmaamay akhdaada uu galay waxaa loo arkay haddaba ibnu hishaam aqoonta uu leeyahay isagoo xumo iyo xasad ayna ka ahayn oo laakiin wax sax ay ka tahay inuu waxyaabo aad u ballaadhan oo ama akhdaaa ama maxaanku idhaahdaa luqa xumi ah inuu soo bandhigay baa loo arkaa kitaabtiisa qaar waxaa jira kelmad quru kaga hadlayba kelmad qura kitaabidiluu kelmad qura kaga kitaabidiluu dhowr saddex kelmadood kaga hadlay baa jira iraabu haluma jara iraabu haluma jara haluma jara icraabkeega kolkaa waxa weeye siduu kitaabta u samayn jiray koob iyo labaatan kelmadood oo nuxaaddu ay ku khaldameen baan sheegayaa buu yidhi koob iyo labaatan kelmadood oo nuxaaddu ay ku khaldameen waxaa ka mid a idaa marka la icraabayo waa khalad buu qaba isagu uu diiday id idaa horta maxsee loo icraabaa nuxaaddu idaa markay icraabayaan maxay odhan jireen waxay idhahdeen idaa darfu lima ystaqbilu min الzamani khaafidaة lisharطiha mansuubaة bijawaabiha wa fiiha macna sharطi fi maxali naصbi mabniy calى الsukun wahiy mulaazamaة اضaafaةi lkhusuuصi الficliya kama qaala bnu maliki fi اkhulaaصaةi walzamuu idaa idaafaة ilى juml اafcaali kahun ida اctala wtaxtamilu an takuna ida darfa mujarada can macna sharطi waعalayhi ida fi maxali naصbi mabniy calى الsukun wuxuu yihi markay sidaa u icraabeen wuxuu ihi idaa darfun limaa yastaqbilu min azamaan limaa yastaqbilu min azamaan intaa yar buu diiday limaa yastaqbilu min azamaan war intaa yar dib ha loo saxa buu yidhi culimooy limaa yastaqbilu min azamaan intaa yar dib ha loo saxa buu yidhi idaa darfun limaa yastaqbilu min azamaan inta anu aan haystaa buu yidhi waa meeluhu ku haysto laa hayru kelmaddii ahayd ee ajruumiga aan ku soo mari jirnay laa hayru soo maynaan arag waa akhdaada nuxaadda buu yidhi waayo laa hayru waa maxay bu laa hayru bal sida la icraabayo sheegay bu laa hayru wuu ku qabsaday nuxaadda kelmadda laa hayru ah icraabkeega maba maba jirto buu leey luqa ahaan waa khalada naga daaya laa hayru waa in wax kale la isticmaalaa buu kuleey si kale loo xarakeeya xarakada waa in wax laga bedelaa buu la doonayaa sheekha ardaydiisii talow yaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa culimadeenna waaweyn ee welibana muxadisiinta ah nin kamid aan soo qaadanayna siraajuddiin cumar ibn mulaqin ibnu mulaqin waa la garanayaa ibnu mulaqin iminka kitaabta uu qoray uu xadiidka ka qoray kitaabka uu ka qoray oo qura haddaynu eegno cumdaha yare xadiidka ah waa merjic xagga marka la doonayo xadiidka waxaan u malaynayaa toban mujalad in ka badan ayuu ka qoray kitaabka cumdaha uu ku sharxay waa ibnu mulaqin wuxuu noqday kitaabkaasi maraajic waxaa lagu tilmaami karaa kunuusda inuu ka mid yahay baa lagu tilmaami karaa markaa xadiidka marka la joogo waxaan uga soconnaa haddaba sheekeennani waa sheekh sheekh adagi uu wax soo baray oo abuxayaan alandalusi ayuu wax ka soo bartay ilin geedku xididkuu ku taagan yahay waa la qiimeeyaaye xidid adag nin ku taagan oo culimo ad dee aqoon leh wax ka soo qaatay weeyi waa sheekh isagana ay ka sii beermeen oo ay ka sii farcameen laamo xariir ah oo ibnu mulaqin uu ka mid yahay ama kow uu ka yahay sheekha talow kutubtiisa maxaynu ka soo qaadannaa kutubta uu qoray xagga naxwaha haddaynu eegno kitaabkan haddaan hayno ee qadru nadaa wa ballu sada uu u bixiyey kitaabkan laftiisa ayaa inagu filan oo sheekha dee kutubtii uu qoray ka mid abaynu ah leenahay nuskadan hadda anigu aan hayo sajaaciyada ayaa la socotaa ama sujaaciyada ayaa la socotaa waa sharaxi waa xaashiyo yar xaashiyo wey xaashiyo kitaabka aad bay culimmadu ugu gurmadeen markay arkeen ay qadariyeen miisaankiisu intuu la eg yahay meel kasta oo la joogo culimmadu way u gurmadeen kitaabkan rag baa sharxay ciiddaa la eg rag baa xawaashi u sameeyey ciiddaa la eg rag baa nadmiyo u beddeloo gabaya ka dhigay kolka kitaabka sida loogu khidmeeyey lagama sheekayn karaba si weyn ayaa kitaabka loogu khidmeeyey qadriga qadru nada wa ballu sada waxyaaba uu la dheeryahay baa jira kutubtii horeen soo dhiganay oo dhan wuxuu la dheeryahayna waa jiraan waynu arki doonnaa insha allah hamsatulwasliga iyo meelahaasaynu ku arki doonnaa baababuu la dheeryahay ama baabuu la dheeryahay kutubtii aan soo dhiganay oo hore meelo uu la dheeryahay baynu arki doonnaa insha allahu tacaala sheekha eh, saja eh, sajaaciyadana balin yaraynu tacriifino ninka xaashiyadaa qoray ma hadal badna hadalka inta bay soo qaadataa gunta waxaa la yidhaha hadalku waa murti iyo maxaa la jiray inta murtida ah unbu sheekhu soo qaadanaya waa ninka yaree sheek sheekhan qoray xaashiyada waxaa la odhan jiray amed ibnu eh, axmed ibnu axmed ibnu moxamed asujaaci baa la odhan jiray waa nin ree masar ah oo masriya weeyaan xaashiyadan yari intaa yaree gunaanadka ah soo qaadanaysaa inta yaree gobo'da unbu taabanaya wuu iska dhaafayaa hadalkii badnaa iyo icraabkii iyo waxyaabihii kale iyo waxaasoo dhan wuu iska dhaafaya inta goba'da unbuu soo qaadan doonaa in sha allahu tacaala waxaa intaa inoo dheer waxaa intaa inoo dheer oo sheeka sujaaciyada aan ku arkaynaa inuuna hadal badnayn ninkii la odhan jiray sayid maxamed cabdilla xasan wuxuu samayn jiray wuxuu odhan jiray arrinku waa saasuu odhan jiray waataan sajaaciyada ka afgaabnaadaa sajaaciyada waataan ka afgaabnaadaa hal hays buu lahaan jiray waxay ka dhigan tahay kitaabka dee nin luqawiya buu ahaayo carabiga ku gebyi jiray buu ahaa sajaaciyada waa tan ka afgahabnaadaa markuu leeyay waa keenan kusoo halqabsan jiray kitaabkeenani kitaab hadal badan ma aha waa kitaab hadalkiisu aad u koobay xagga xaashiyada marka la doonayo isagana intaa ayaynu ka soo qaadan doonaa insha allahu tacaala bal hadda aynu eegno muqadimada sheekhu uu kitaabka laga qoray aynu eegno bismi illaahi الraxmaan الraxiim qaala الshayku alimaamu alcaalimu alcallaama jamaalu اlmutasadiriina wataaju اlquraa tadkiraةu abi camri wasibawayhi wاlfaraa abu muxamed cabdullaahi bnu yuusuf ibnu cabdillaahi bni hishaam اlansaari fasaxa allahu fii qabrih bismi illaahi الraxmaan الraxiim ilaahay magiciisa ayaan ku bilowday ama aan ku bilaabanayaa kitaabkan lagama tago basmalada haddaad shay bilaabayso siddeed qodob baa lagama maarmaana inaad ka bilowdo bisinku kow buu ka yahay kitaabkeenna qur'aanka abaa bisinka lagu bilaabaa iqtidaa'an bilkitaabi alcasiiz waa inaad maadaamo kitaabkeennuba uu ka bilowdo bisin adiguna kacad qorayseed bilaabayso bilaa bisin ha ka dhigin haddii kale abter buu kaa noqoni wax dabala buu kaa noqoni daboole ayuu kaa noqoni ha ka tegin bisinka bism illaahi araxmaani araxiim bisinku shan kelmadood buu ka kooban yahay waa ba'da u horayso oo xaraf xarfuljar ah waa xarfuljar ba'du ragga qaarkood waxay yidhaahdeen waa qasam ba'du qasam bay faa'iideyn jirtay waxaynu leenahay maaha aha qasam bismi illaah ilaahay magiciisaan ku dhaartay dee ha ku macnaynin ilan bada haddaad qasam ka dhigto maaad maa macnihii muxuu noqon bismi illaahi ilaahay magiciisaan ku dhaartay buu noqonaya bismi illaahi araxmaani araxiim ba'du waa xaraf xarafkuna icraab male mebni buu ahaan jiray ba'daa waxaa lagu bineeyey kasro or culimoy miyaan odhan karaa ba'daa maxaa loo bineeyey lima buniya ma idhaahdaa ba'daa su-aashaa ma keeni karaa lima buniya ma idhaahdaa qof nool hadduu qufaco maxaad u qufaacday maan odhan karaa hadda waa qof nool sheekh maxaad u qufacday ila waad nooshaaye ya miyaan odhan karaa ma odhan karayo waxaa la yidhahda maa jaa cala alasli laa yus'alu can sababihi wma jaa calى khilaafi اlasli yus'alu can sababihi ba'dani asalkiibay haysataa maxaa loo bineeyey lagu odhan maayo ba'du haddaba waa mebni waad ila fahantay mebniga maxaa asal u ahaa in lagu bineeyo mebniga ma waxaa lagu bineyn jiray calى sukuun asalkiisa mise calى اlkasri mise calى اlfatxi mise calى اdami maxaa mebniga asal u ahaa in lagu bineeyo calى sukuun ba'da maxaa lagu bineeyey kasraa lagu bineeyey ila sukuun in mebniga asalkiisu waa in sukuun lagu bineeyo ba'dii kasraa lagu bineeyey maxaynu nidhaahnaa haddaba culimay ba'daa lima buniya cala alkasri ma odhanaynaa su-aashaa ma keenaa maxaa loo kasriyey ma idhaahdaa ba'da bismi illah ku jirta nacam haa waa lay weydiinayaa lima xurika waa lagu odhan war maxaa loo xarakeeyey ba'dan waa su koobaad walima kaanat alxarakatu khusuusa alkasra xarakadii maxay kasro u noqotay ba haddana lagu odhanaya waa laba su maxaa loo xarakeeyey marka lagu yidhaah xarafku hadduu ereygu hadduu xaraf qura yahay lamaba reebi karo xaraf qura maa la reebi karaa hadduu ereygu yahay xaraf laga bilowdo qaacidaad tidhaahda awalu nudqi اlmari xarfun muxarakun awalu nudqi اlmari xarfun muxarakun waa in la xarakeeyo mooye lama reebi karo waad ila fahanteen xarakada maxaa kasre loo doortay hadaba maxaa fata looga dhigi waay basma maxaa loo odhan waay basmallaahi maxaa loo odhan waay ama maxaa loo damin ba waayey busmullaahi maxaa loo odhan maxaa keenay in bismilah ba'da la kasriyo un maxaa keenay ba'da in la kasriyo oo qura kasrahan haddaba yaa talow sababaynaya waxaa loo munaasabeeyey shaqadii ay qabanaysay baa maxay ahayd ba'dani horta maxay qaban jirtay jar bay qaban jirtay saw maaha shaqadeedii ha la sii bineeyo jer kas waxbay kasrin jirte iyadoo lafteeda ha layska sii kasristo bismi bis eg ba'du keligeed waa xaraf baynu ereyga ismi waa ismi ba'danaa jiraya ereyga allaahi waa ismi kale ereyga arraxmaani waa ismi ereyga arraxiimina waa ismi wax ficilihiba halkaa kuma jiro bismi illaahi araxmaani araxiim qaala shaykhu in sha allahu tacaala maanta maadaamuu bilow inoo yahay intaa ayaynu iskaga daysanaynaa bism illaah baan iskaga daysanaynaa halkaa hainoogu joogo wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam